بسم الله وبه نستعين ونسأله السداد والتوفيق ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد waa darsigeennii toddobiyo labaatanaad waxaynu ka qaadi maanta boqol iyo saddex iyo lixdan safxadda kitaabkeenna waxaynu ku soo jirnay tusaalaha ruux baa geeriyooday wuxuu ka tegay sawjo abiyo um iyo n bintalibnadii iyana markii geeriyootay waxay ka tagtay sawj iyo um iyo saddex binto iyo laba ibni tusaalahan waxaanu nidhi n khalad baa ku jira bal waynu isla eegi doonaa sida aniga ila muuqatay waa sidaa n bintalibnadii intan hoose mooyaane dadkan ka sarreeya iyada ee ummo iyo ab iyo sawjada leh yaa wax ka dhexlaaya iyada dhexalkeedii yaa yeelanaya sawjo haddaynu qabanno sawja waxay noqonaysaa binisbati libintilibnada marka loo eego sawjatuljad bay noqonaysaa mana dhaxlayso taa iyada halkaa inaga dhig aabbihii baynoo nimi aabbuhu wuxuu noqonayaa abuljad ilan bintalimnada markan hore awowgeed baa dhintay awowgeedna aabbihii buu ka tegey aabbahaas miyaanu abuljad noqonayn marka loo eego bintalibnada waa noqonayaa maqaamkanna ila inantu awowgow ahaabaa dhimatay sudus buu ka leeyay laakiin kitaabkeennu wuxuu ka dhigay maydka hore oo keliya inuu dhaxlay oo waa ka shantaa siiyey maydkii labaad oo bintalibnadiya wax dhaxalo kama siin halkan khaladka aan ku arkayaana waa halkaa ummadaynu u nimi ummadani iyaduna waa umuljad iyana waxaa lagu xijaabay ummadan dambe ee bintalibnada hooyadeeda ayaa lagu xijaabay dhaxalka iyana waxba kuma laha daba markaynu dhaxal siino dadka wax ku qaadanaya sawjku rubuc buu leeyay ummaduna sudis bay leeday saddexdaa binto iyo labadaa ibnina waa casaba oo baaqiga ayay sugayaan asal masalaheenu waa labiyo toban labiyo toban maxaa u rubuca saddex sawjka c maxaa usu duso laba uma c maxaa soo hadhay saddex iyo laba waa shan shantaa markaan labiyo toban ka gooyo toddoba toddobadaa saddexdii binto iyo labadii ibni oo afar madaxa toddoba madax bay isku noqonayaan mid boqorigiisa c ama saddexda bintana saddex qoriis ku sii labada ibnina waa afar madaxa afar sahmisi maydkii labaad bintalibnuha masalada hore labiyo toban bay ku lahayd masaladan iyada loo sameeyey dadkan iyada ee dhexlaya ay wax ku qaadanayaana labiyo toban bay asal masaluhu ahaa labiyo tobankaasu labiyo tobankaasoo uma qaybsamayo haa mar hadduu qaybsamay jaamacada waxa weeyaanuun asl masali hore un weeyaan afar iyo labaatanka hore soo qaado markaad soo qaadato waa kaa jaamacada ku qoray labada masaleba ciddii wax ku leh isugu dar oo jaamacadaba hooskeen masale un ruuxii wax kulena u soo qaad masaladii hore yaa wax ku lahaa sawju saddex qori bay ku lahayd jaamacadan afar iyo labaatankae dambe u hoos ilinta dambe waxba kuma laheen aabo shan buu ku lahaa ta dambe kitaabku waxba muusiin waa halkan lahaa qalad baa ku jira shanun harta u soo dhig balaan ku fahano un harta munaasakh ahaanun balaan ku fahano waaye ummo afar bay ku lahayd masalada hore ta dambena waxba kuma lahaa oo waxaa lagu xijaabay ummadan afarta ayana usoo adhi masalada dambe sowj baa wax ku lahaa saddex buu leeyay jaamacada u hoosgee ummada u hoosgee saddexda bintood saddexdoodii qori u hoosgee labada ibnina afartoodii qori u hoosgee xoolihii afar iyo labaatan meelood loo qaybiyey ruux walba intaa ku hoos yaala ee hortiisana taalla ayuu helayaa tawdiix fii hadihi almasala masalada nara waxaanu aragnaa ana aljaamica jaamicadu hiya nafsu arbaca o ishiriin waa afar iyo labaatankii u asli masalat luulaa aslu masalihii hore uun ah wadaalika kaasuna wuxuu ku yimi lianna sihaam almeyt athani sihaamta meydka labaad oo bintalibnada ah min almasalati lula masalada horena uu ku leeyey hiya labiyo toban inay tay waqad tamaatalat wuxuu tamaasul ka dhexeeyaa maca asli masalati saaniya asli masalaha dambe oo labiyo tobanaa maca asli masalati saaniya asalka masalada dambe ee labaad ayuu tamaasul ka dhexeeyaa ee liwarasatihi meydka labaad warasadiisa wax lagu siinaayo meydka labaad waa bintalimnada warasadiisu labiyo tobanka ah ayay wax ku qaadanayaan labiyo tobankaa saasulmasali labaad xaysu goor ama meel annahaa iyadu masalada labaad ay labiyo tobantay waalqaacidatu fii mithli hadihi alxaala qaacidada haddaba la isticmaalayo xaaladan oo kale waa xaalatu tamaasulkaasi markii sihaamti iyo masalada labaad tamaasul uu ka dhexeeye an najcala waa inaynu ka yeelno asl masalatu aluulaa asl masalaha hore ee ugu horeeya waa afar iyo labaatanka hore huwa aljaamica jaamicada inaynu ka yeello id wakti ana sihaam almeyt athani sihaamta meydka labaad dee munqasimatun ay u qaybsamayso calaa warasati warasadiis ay u qaybsamayso falaa xaaja baahi uma qabno liistikraaji jaamica jadiida jaamaca oo kale inaynu soo saarno uma baahnin afar iyo labatanka cusub iska soo qaadan uma baahnin jaamaca inaynu soo qaadano cusub bala takuuna aluula taa hore ayuunbaa hiya aljaamaca jaamacadii inoo noqonayso tambiih ishaaratu ta calaamadaa ta la yidhaahdo tufiidu waxay faa'iidaynaysaa ana alwaarisa ruuxuu waariska ahaa qad tuwafiya inuu dhintay oo uu ka tegay cani ilwarasati almadkuuriin dadkaa la sheegay inuu ka tegay wa ishaaratu cayn ishaaradaa caynna tufiidu iyana waxay faa'iidaynaysaa ana alwaarisa waarisku casabatun inuu casabaye wa annahu yaahudu lbaaqi baaqiga ayuu qaadanayaa maca alaakhariin kuwa kale ayuu la qaadanaya ama idaa kana baynahumaa muwaafaqa hadday laakiin muwaafaqa ka dhaxayso fadrib ku dhufo wafqa tasxiixi haani tasxiixa labaad wafqigiisa waxaad ku dhufataa fii tasxiixi alawal fa yaxsulu waxaa soo baxaya maa yasixu minhu masalatan waxay ka ansaxayaan wahada yusamaa biljaamica wuxuu leeyahy sheekhu intan uga jeedaa sihaamtii meydka labaad iyo masaladii laysu eegaayey haddii uu tawaafuq ka dhexeeyo masalada labaad wafqigeeda oo tasxiixu haani uu ku tilmaamay wafqigeeda qaadoo masaladii hore oo tasxiixu lawal uu sheekhu ku tilmaamay ku dhufa buu ku yidhi waxay ka soo baxaa jaamicadii arrintaan tusaale ka bixinno mithaalun cala muwaafaqa ruux baa dhintay wuxuu ka tegey sawj binto bint bintulibni iyo ibn ibnulibni xoolihii oon weli la qaybin ayaa sawjka dhintay haddana wuxuu ka tegay sawjo ummo uktayn li ab iyo akhli aba li uma intaasu ka tegay waayo maydka hore aan dhaxal siino dadka warasada ah iyagoo macaa maydka labaad uu ka mid yahay sawjku wuxuu leeyihi ruba waa sawjadiisa ciddale maanta bint ananis weladul ibniguna baaqiga ayuu sugayaa oo bintay ibnigaa kale ah asal masalena waa labiyo toban labiyo toban maxaa u rubaca saddex sawjka sii maxaa unisa lix bintada sii isugee sagaal labiyo toban ka jar saddexaasaa soo hadhay qorina bintada sii labana ibniga sii sawjkii isna waa kii dhintay wuxuu ka tegay intaa hoos oo dhan sawjadiisu waxay leedahay rubac ummaduna sudus labada ukhtana thulusaan akhli umkana sudus asal masalo waa labiyo toban waa labiyo tobanka tacda iyo dul saaran maxaa u rubaca saddex sawjo siin maxaa usudisa labaa uma siin maxaa uthulusaana sideed labiyo toban markii lix saddex loo qaybiyo ee laba lagu dhufto waa sideedda ah. maxaa usudusa laba akhliumka siin isugee sihaamta saddex laba waa shan sideedna ugee saddex iyo toban labadana ugee shan iyo toban masalada waa cawlanta cawl baa galay labiyo tobankii ka guuro shan iyo tobankaas tobankaasmaa loo guurayaa un um. jaamacaynu wada samaynaynaa haddaba labada masalaba masaladaa hore iyo tan dambaba ile xoolii marun baa la qaybinayaaye waxaanu leenahay meydkii dhintay ee labaad wuxuu ahaa sawjka masalada hore saddex qori buu ku lahaa masaladii isaga warasadiisa loo sameeyeyna shan iyo tobankaa ah ayay ka ansaxday masaxulmasale halkaasuna waa cawlkii masalada cawl masala halkii masalada waa cawlantay saddex iyo shan iyo toban tawaafuq bithulus baa ka dhexeeya thulus ba iska tawaafuqeen bimacanaa saddex ayay labadooduba wada qaybsamaa shan iyo tobankaa saddexdaa labadooduba ay u wada qaybsamaan u qaybi waa saddexaad maskaxda ku haysato waa saddex saddex eh, waa shan cafan shan iyo tobankaa marka saddexaa u qaybiyo waa shan shantaa ayaa waxaa loo dhaya waa wafqu lmasalatu saaniya masalada labaad wafqigeedii weeye waa wixii ka soo baxay markii loo qaybiyo tirada iska tawaafuqeen shantaa qaadoo asl masalihii hore oo labiyo tobana dul saar kuna dhufo lixdankaasaa inoo soo baxay bidixda yaalla waayo saddexdii iska tawaafuqeen saddexdan saamiyo sawjku leeyahy qaadoo iyana u qaybi waa waaxid waaxidkaa shan iyo tobanka dul saar waaxidkaas waa wafqigii talaata shan iyo tobanka dul saar waxbaha ku dhufan iyada iska dul saaruun waayo dadkan warasadee masalada wax ku qaadanaya ayaa jusu sahmi ay u noqonaysaa waaxadkaas u noqonaya baynahumaa muwaafaqa bithulus buu yidhi sheekhu saddexdii shan iyo tobankii waxay iska tawaafaqeen thulus wa thulusu khamsa khamsata cashar shan iyo toban thuluskeeduna huwa khamso weeye wa huwa wafqu lmasala masalada labaad wafqigeedi weeye qaadoo deetana waynakaa labiiyo tobanka ku dhufanay lixdankaas soo baxa dadkii haddaba wuxuu idhi ha kala siiyo gaancadu waa lixdan xoolii lixdan meelood ma loo qaybinaya maydka hore yaa wax ku lahayn ka dambe waxba ku lahayn binto iyo bintulibni iyo ibnilibni ayaa ka mid a bintadu lix bay ku lahayd shantaa ugu dhufo soddon lixdanka u hoosgeel bintalibna qori bay ku lahay shan ugu dhufo waa shan waaye labadaa qaad shan ku dhufo toban ibni ibniga sii masalada dambe yaa wax ku lahaa sawj qori bay ku saddex qori bay ku lahay qorigaa shan iyo tobanka dul saaran oo wafdigii talaata ah ku dhufo saddex lixdanka hoos laba ugu dhufo laba uma sideed ku dhufo hal waa sideed labana ku dhufo hal waa laba xoolii lixda meelo marka loo qaybiyo soddon midtaa heshay shanna waxaa helay bintalibno tobanna waxaa helay ibni ibni oo meydkii hore ayay ka heleen saddexna sawjo labana ummo sideedna ukhtayn lium abka labadaana waxaa leh akh liumkaa ayaa leh meydka labaad ayay iyaguna wax ka heleen التوضيح هذه المسألة مسألة دنو تصيح وحي كان صحيح من 12 لبية طوال والمسألة الثانية مسألة لبعض أصلها أصل كيدو ومن لبية طوال وعارت إلى 15 بيو عولا وبين السهام الميت الثاني ميت كلبات سهام تيس وهو سوج سوج كويان ميت كلباته يو بين السهام ورثته يسهام تورثديسو في المسألة الثانية مسألة لبعض waa shan iyo tobane muwaafaqatun bithulus thulus bay iska tawaafuqee sihaanta iyo shan iyo tobanku thulus bay iska tawaafuqee wa thulusu khamsa khamsata cashar thuluska shan iyo tobanna huwa khamso weeye shan iyo toban marka saddex uqaybiso waa shan yudrabu waxaa lagu dhufanayaa fii jamiici almasalati uulaa masalada hore oo dhan baa lagu dhufanaya shantii qaadoo labiyo tobankii waa isla masalihi hore cad dul saara ku dhufo wanaatiju wixii ka soo baxaa huwa aljaamica wahuna halkan waxa weeyaan waxay soo baxay waxa weeyaan situun lixdan huwa aljaamica limasalatayn labada masalaba iyadaa koobsanaysa mithaalun aakhar ala muwaafaqa waa mithaal kale oo muwaafaqada iyana ku saabsan ruux baa dhintay wuxuu ka tegey aabbihii hooyadii sawjo shan hablooduu dhalay aabbaa dhintay oo maydkii labaada iyagoo isku dhan maydkii hore baan horta dhexalsii aabba wuxuu leeyahay sudus hooyana sudus sawja thumun shanta habloodna sulusaan bay qaadanayaan waayo asal masalaheennu waa far iyo labaatan afar iyo labaatan maxaa sudusa afar suduska lana ka saara waa afar huwiya aabba kala siin maxaa u saddex sawjo siin maxaa u thulusaana lix iyo toban afar iyo labaatan saddex u qaybi oo laba ku dhufo labada saddexa dul saaran lix iyo toban isu geed sihaamta afar iyo afar sideed saddexna u geed koob iyo toban lix iyo tobanka awgeed toddobiyo labaatankaasi u cawlantay toddobiyo labaatan ayaa u cawlantay waaye waxaanu leenahay lix iyo tobankaa qori shantii hablood bay ayay ka jabeen u qaybsamay mayo cadadu ru-uuska iska qaado tabaayun baa ka dhexeeyee toddobiyo labaatanka dul saaro ku dhufo ilaa masaxul masali baynu samaynaynaa boqol iyo shan iyo soddonkaasay masalada ka ansaxday aabba muxuu masalada ku lahaa afar shantaa dul saaran ku dhufo toddobiyo labaatanka labaatan boqol iyo shan iyo soddonka u hoose hooyana ugu dhufo sawjadana ugu dhufo banaadkana ugu dhufo lix iyo tobankaa shan ugu dhufo siddeetankaasay leeyihin maydkii labaad aanu soo gudubno wuxuu ka tegey sawju ogta shaqiiqaa iyo ukhta li'uma iyo ibn akh shaqiiq intaasuu ka tegey sawjadu waxay leeday rubuc ukhtaduna nis ukhtada kale li'umka ahina sudus ibn akh shaqiiquna waa eh, baaqisuge asil masalaheenna waa labayo toban maxaa u rubca saddex sawjo siin maxaa u nisa lix ukhtada sii shaqiiqada ah maxaa u sudusa laba ugtada li umka ah si isu gee saddex iyo lix sagaal labana u geey koob iyo toban labiyo tobankii ka goo qoraa soo hadhay ibnaak shaqiiqa sii waxaa kaloo haddaba isweydiin leh maydkan labaad intaa mooyaane ee xagga hoose ku taalla mooyaane dadkan ay meydka hore wada dhexlayeene isaga ka hooseeya ee umma leh ee sawjo leh ee shanta binta leh miyaana cidi ka dhexlahayn isaga intan hoose mooyaane ee sawjo ka bilaabmanayso sawjo ka bilaabmanaya ilaa ibnilakhi shaqiiqa mooyaane intaa meenacdi waxba aanay ka dhexdahay bal aan eegno aabbaa dhinta baynu wuxuu ka tegey in alla intaa hoose ummadan waxaa suuragala ah hadda inaanay sawjadiisii ahayn oo markii hore inan baa dhintay hooyadii aabihii buu ka tegay baynu haddana waxaanu nidhi aabbi baa dhintay sawjo kale ayuu ka tegey ummadan ma aha sawjada xaggaa hoose ku taalla ma aha ummadan waayo aabbahan ummada halkan ku qoran dee sawjadiisi bay ahaan jirtay laakiin hadda iminka siduu kitaabkeennu u qoraayo muu dhaxalsiin maydkaa hore o baa wax ka dhaxashay oy labaatan ka heshay waxaa suuragala inaanu imika aanu qabinba oo ay beri horeba kala tegeen baa suuragalba oo u aabbahu islaantan dambe un uu qabo markaa taa uu qabo un buu dee dhexlaysa un taas waa mulaaxado midda kale sawjada hore dee sadag buu u yihi iyana meesha la keeni maayo dhaxalka waxba leh ila inankiisaa qabay shantan binto ee ugu hooseeya dhankaa midigta marka loo eego aabbaha miyaanay noqonin banaatul ibni miyaanu awowu noqonayn ila inankiisaa dhalay mar hadduu inankiisu uu dhalay oo awowu noqday miyaanay dhaxalkiisii yeelanayn shantan hablood miyaanay dhaxalkii aabbaha ka qaybgelahayn oo aanay sawjadan dambe iyo ukhtadan iyo shaqiiqini kuwan miyaanay aanay dhaxalkii kala qaybgelahayn waay halkaana khalad baa ku jira ayaan u arkaa waay waayo shanta hablood maydka horuunbuu dhaxal siiyey kitaabku maydka dambe dhaxalkii kamuu qaybgelin jaamacadii aan samaysanno maydka labaad masalada hore labaatan qori buu ku lahaa masaladii labaadna labiyo toban bay noqotay labaatan iyo labiyo toban tabaayun iyo isugu eeg tawaafuq tawaafuq baa ka dhexeeya labadoodaba afar baa u wada qaybsantaa ayay u wada qaybsamaan labiyo tobanka afar u qaybi waa saddex saddexdaas waa wafqigii labiyo tobanka qaadoo boqol iyo shan iyo soddonka dul saar oo ku dhufo waxaa ka soo baxay afar boqol iyo shantaasaa ka soo baxay waana jaamicadii labada masaleba labaatanka afartii u qaybi shan weeye shantaa qaadoo labiyo tobanka dul saar ha ku dhufan niyada warabsadan dhanbaa la doonaya jusahmi u noqoto loogu garaaco sihamtooda afar boqol iyo shan ayay jaamacadii inoo noqotay qof walba haddaba wuxuu lahaa ka sii masalada horeyaa wax ku lahaa omo labaatan qori bay ku lahay saddexdaad boqol iyo shan iyo soddonka dul saaran ugu dhufo lixdan ayay ka helaysaa jaamicada sawjadu shan iyo toban bay ku lahay shantaa saddexdaa ugu dhufo shan iyo afarta shanta binto siddeetan bay ku lahaaye saddexdaa ugu dhufo masalada dambe miyaanay waxba ka helahayn waalkan lahayn khalad baa ku jira taa horunbuu kitaabku wax ka siiyo oo laba boqol iyo afartankaas unbuu siiyey masalada dambe ayaa wax ku leh sawjo saddex qoray ku leeda jusu sahmigii mi waa shantaa labiiyo tobanka dul saaran ugu dhufo shan iyo toban bay ka heshay afar boqol iyo shanta ukhta shaqiiqaha lix bay ku leedahay shan ugu dhufo soddon ukhta liumi labay ku leedahay shan ugu dhufo toban ibnakana qori buu ka leeyahy ugu dhufo shanta waa shan xoolihii afar boqol iyo shan loo qaybiyey intaa hoos daadsan ayuu ruux waliba uu ka helay atawdiix almasalatu uulaa masalada hore asluhaa asalkeedu min arbaca wa cishiriin weeye afar iyo labaatan wa caalat ilaa sabca wa cishiriin wa ru'uusulbanaat ru'uusta banaadku khamsun shan weeye wa sihaamuhunna sihaamtooduna sitataa cashar weeye wahiya kayra munqasimatin calayhinna uma qaybsanto shan baa gelaya markaa lix toban shan uma qaybsamayaan wa baynaha waxaana ka dhexeeya sihaamta iyo ru'uustana tabaayun baa ka dhexeeya wa min ajli tasxiixi almasala markaynu doonayno masalada tasxiixinno oo aynu dee jabka ka saarno shantaasoo cad ru'uuskii baynu qaadanaynaa ayaynu ku dhufanayna toddobiya labaatankii boqol iyo shan sodonkaasa inoo soo baxay wanaatiju boqol iyo shan iyo soddon weeye huwa tasxiix tasxiixu lmasala weeye waalmasalatu athaaniya masalada labaad asluhaa min labiyo toban weeye wa bayna asli masalati thaaniya aslu masalaha masalada labaad waa labiyo tobane iyo waxaa ka dhexeeya wa bayna sihaami almeyt athaani meydkii labaad sihaamtiisii meydka labaad waa aabe sihaamtiisuna waxa weeyaaneen labaataneed huwa alabba weyn meydka labaade ey waxaan u jeedaa bayna itnay cashar iyo wa cishriin labiyo tobanka iyo labaatanka waxaa ka dhexeeya tawaafuqun rubuc bay iska tawaafuqeen wa rubucu labiyo tobanna rubuca labiyo tobanna saddex weeye labiyo toban markaan uqaybiyo afartaa waa saddex nadaohaa waxaynu dhiganaa fowqa tasxiixi almasalati aluulaa masalada hore halka ka ansaxday oo boqol iyo shan iyo soddonka ah baynu dul dhigaynaa u dayn maynowna waa waa ku dhufananaa fii kaamili tasxiix boqol iyo soddonkaba waa ku dhufananaa yantiju waxaa inoo soo baxaya afar boqol iyo shanta wahuwa aljaamica jaamicadii weeye allatii taasoo tasixu ay ka ansaxayso minhaa iyada almasalatan labada masalaba ay ka ansaxayaan wa rubcu cishiriin rubaca labaatan kuwa waxa weeyaan shan labaatan afartii u qaybi dee de waa shan nadoohaas shantaana waxaynu dhiganaa fooqa asli masalatu saaniya masalada labaad guudkeeda labiyo tobanka ah duldhig waayo wanadribuhaa wanadribuhaa waynu ku dhufanaynaa fiiha iyada ayaynu ku dhufananaa uma dabadeetana nadribu waxaanu ku garaacannaa sihaama kulla waarisin ruux kastooo waarisi sihaamta uu ku lahaa min almas'alatayn biwafqihi wafqigiisaasaynu ugu garaacanaa oo qolada horena saddex baad ugu dhufanaysaa sihaamtooda qolada dambana shan baad ugu garaacaysaa yantiju waxa soo baxaya dabeetana nasiiba kulla waarihin qof kastoo waarisa nasiibkiisa wayanbagii waxaa habboon min ajli ta'akud min sixati lmas'ala min ajli ta'akud markaynu hubinayno darteed min sixati almas'ala masaladu inay saxtiiyo in kale markaynu hubinayno waxaa habboon an yakuuna inuu noqdo nasiibu lmeyd athaani meydka labaad nasiibkiisa uu ku leeyahay min almasalati aluulaa masalada hore musaawiyan mid u dhigma oo leeg li lisihaami warahatihi sihaamta warahadiisa fi lmasalati athaaniya masalada labaad ay ku qaadanayaan wuxuu leeyahay sheekhu caleyh raxmatullah haddaad doonayso masalada inaad hubiso war waxa ka shaqaysay inuu saxaye in kale waxaad yeelaysaa maydka labaad sihaamtiisu iyo nasiibka uu qaadanayaa waa inuu leekaadaa isaga warasadiisan dhexlaysa waxay helayaan waa inay isku sargoma isku sargo-naataa tusaale ahaan fa idaa haddaynu ku dhufo buu ku yidhi labaatan saddexdaa juz dul saaran waa lixdan labiyo toban oo aslmasalihii labaad ana haddaan shan ku dhuftana waa lixdan oo meydka labada warasadiisa dee ah, ay wax ku qaadanayeen lixdan iyo lixdan waa isleekaadeen wabidaalika saasay nahbutu ku sugaynaa min sixati almasala masalada inu saxtiyaan kale si kaleba u dheh waxaad tidhaahdaa maydka labaad labaatan buu ku lahaa masalada hore saddexdaa ugu dhufo waa lixdan soo lixdan maaha sihaamtiisu nasiibkiisu waa lixdanka ah warasadiisanna waa inay intaa in leeg sihaamtoodu noqdaan sawjow kaale maxay leedahay shan iyo toban uhtooda shaqiiqadina maxay leedahay soddon isu isugee shan iyo afartan uhtooda luumkana maxay ukhtada liumkina toban bay leedahay ugee shan iyo konton ibn akhi shaqiiqina shan buu leeyahy lixdanka saas ku dhanyi wain kaana baynahumaa haddii uu yahay dhexdooda tabaayunun tabaayun hadduu ka dhexeeyo oo nasiibka meydka labaad iyo masalada labaad waxaa ka dhexeeya hadduu tabaayun yihi fadrib ku dhufo kula tasxiixu thaani tasxiixa labaad oo masalada labaada ah. fii jamiici tasxiixi alawal masalada hore dhammaanteed ku dhufo haddii tabayun ka dhexeeyo famaa xasala wixii kusoo xasilaa ee kusoo baxa bidarbi isku dhufashada fa huwa tasxiixu almasalatayni waa halkii labada masaleba ka ansaxayeen wa yusamaa aydan biljaamica jaamicadii labada masaleba weyn wa yakuunu wuxuu noqonayaa atasxiixu athaani tasxiixa labaad ee almadruubu lagu dhuftay kulluhu dhammaantii fi lawal ka hore lagu dhuftay huwa jusu sahmi lah jusu sahmi buu u noqonaya wuxuu leeyahy sheekhu tasxiixa labaad waa isla masalaha labaade ee lagu dhuftay masalada hore huwa kisu sahmi lah kisu sahmi buu noqonaya masaladaa ayuu kisu sahmi u noqonaya kamaa yakuunu siduu uu noqonayo uu ahaanayo nasiibu thaani ka labaad nasiibkiisu min alawali uu xagga hore ku lahaa huwa kisu sahmi kisu sahmi buu u noqonayaa litasxiixi thaani masalada labaad tusaalaha ayaad ku fahmi doontaa ruux baa geeriyooday wuxuu ka tegey sawj ab um iyo laba binto kadibna waxaa geeriyooday sawjkii wuxuu ka tegey in alla inta halkaa ku qoran oo dhan buu ka tegey waayo iyagoo isku dhan maydka hore aan wada dhexal siino sawjku rubac buu ka leeyahy hooye aabana minsudus bay leeyihin labada bintana huluthaan bay leeyihin asal masalaheennu waa labiyo toban waxaa u rubaca saddex sawjka si waxaa u sudusa laba labana aabba si labana hooyo sii elemid walba sudus madax bannaan buu leeyahy waxa u huluthaana sideed labada binto sii maydkii labaad waa sowj wuxuu ka tegey ukhto shaqiiqaa hooyadii islaantiisii iyo akhli uma ukhtadii nis bay leedahay hooyana sudus bay leedahay liwujuudu jamca min alikhwa sawjadiina rubuc bay leedahay akhili umkahana sudus buu leeyay aslumasalena waa labiyo toban labiyo toban maxaa unisa lix ugtada sii maxaa u sudusaa laba hooyo sii suduska kalena akhli umka sii maxaa u rubcaa saddex sawjada sii sihaamta isugee lix iyo laba waa siddeed shantaana ugee saddex iyo tobankaasay noqotay labiyo tobankii waa laga guuriya saddex tobankaa ayaa la qaadanaya jaamacadii inoo samee waxaanu leenahay saddexdaa sahmi ee sawjku uu lahaa oo meydkii labaad ahay miyay u uqayban u qaybsantaa saddex iyo tobanka maya tawaafuq iyo tabaayun isugu eeg tabaayun baa ka dhexeeya mar hadduu tabaayun ka dhexeeyo saddexda qaado waxaan dul saarayaa saddex iyo tobanka saddex iyo tobankana qaado shan iyo tobanka dul saar kuna dhufo boqol iyo shan iyo sagaashanka ayaa ka soo baxay <clears throat> waay waxaanu leenahy masalada hore wax ku lahaa ab baa ku lahaa saddex iyo tobankaa ugu dhufo lix iyo labaatan boqol iyo shan iyo sagaashanka hooskii hooyeena intaa in leegsi banaadkoo laba ahaa sideed bay ku lahaayeen saddex iyo tobankaa ugu dhufo boqol iyo afartaasi iyaguna leeyi maydka labaad ayaa wax ku lahaa oo dhexlayay ugtadaa shaqiiqadii lix bay leedahay saddexdaa ugu dhufo dul saaran saddex iyo tobanka siddeed iyo toban hooyana labay ku lahayd masalada saddexdaa ugu dhufoo lix sawjadana ugu dhufo sagaal akhliyumkana ugu dhufo lix xoolihii boqol iyo shan iyo sagaashan meelood marka loo qaybiyo dadki waxay kala helayaan mid walba intaa hortiisa taalla ee jaamacada hoos taalla ay kala helayaan atawdiix almasalatu aluulaa masalada hore asluha asalkeedu waa labiyo toban wa tacuulu waxay u cawlantay shan iyo toban waalmasalatu thaaniya masalada labaadna asluha asalkeedu waa labiyo toban wa tacuulu iyana waxay u cawlantay ilaa saddex iyo toban walilmeyti thaani meydka labaad wuxuu leeyihi oo sawjkii ahi halaasatu sihaam saddex sahmi buu leeyahy wa baynahaa saddexdaa sahmi iyo wa bayna masalatu thaaniya iyo masalada labaad oo ah saddex iyo tobanka waxaa ka dhexeeya waxa weeyaan mubaayana tabaayun baa ka dhexeeya fa nadribu waxaanu ku dhufananaa jamiica almasalati athaaniya masalada labaad oo dhan saddex iyo tobankaa weeyaane fii jamiici almasalati aluulaa masalada hore ayaan ku dhufanayaa dulna saarayaa oon saa u duldhigayaa si ay sahmi ugu noqoto waayo wayakuunu alxaasilu xaasilku wuxuu noqonayaa huwa aljaamica jaamicadii buu noqonayaa saddex-iyo toban markay shan iyo toban ku dhufto boqol iyo shan iyo sagaashanka asaa soo baxay wanajcalu waxaanu ka yeelanaa waxaynu ka dhiganaa sihaama almayt athaani maydka labaad sihaamtiisa waa sawjkii waana saddex qoriye fawqa almasalati thaaniya masalada labaad guudkeedaynu saaran oo saddex iyo tobanka ah wa yakuunu wuxuu noqonayaa huwa jusu sahmi jusu sahmi buu u noqonayaa masalada ayuu jusu sahmina u noqonaya nadribhu waxaanu ku dhufananaa fii cadadi sihaami kulli waarisin qof kasta oo waarisa sihaamtii uu lahaa ayaynu ugu dhufananaa wayantaju can minhu wayantiju minhu waxaa ka soo dhalanaya oo ka soo baxaya nasiibul warasa nasiibkii warasadu ay ku lahaayeen mina jaamica jaamicada ay ku lahaayeen ayaa ka dhalanaya oo ka soo baxaya qof walba marka intuu sahmigaa ugu dhufto sahmigiisa jaamicada intuu leeyahay baa ka soo baxaysa waayo oo tusaalehaan aabbaa hore labuu lahaayo saddexiyo toban baan ugu dhuftay lixiyo labaatankaasu jaamacada ka helay ugtada shaqiiqadina masalada dambe lix bay ku lahaydoo saddex baan ugu dhuftay sideed iyo tobankaasi jaamacada ka heshay waa sidaa weli ta'akudi markaynu hubinayno min saxati almasala masaladu inay kale nadribu waxaynu ku dhufanaynaa saddex oo ah sihaamtii meydka labaad uu masalada hore ku lahaa saddex iyo toban baynu ku dhufananaa jusu dul saaran shan iyo tobanka waa sagaal iyo soddon sagaal iyo soddonkaasu waa inay ay ku sargo-naata isleekaadaan meydka labaad dadka dhexlaya sihaamtooda oo dadka dhexlaya waa imsa sideed iyo toban sihaamtoodu waa sideed iyo toban lix lawgeed afar iyo labaatan sagaalnawgee saddex iyo soddon lixdannawgee sagaal iyo soddon saasay isu leekaadeen wanulaaxid waxaanu arkaynaa ana sihaama alwaraha sihaamta dadka warasada fi lmasalati athaaniya masalada labaad ay ku leeyihiin majmuucaha isugeynteeduna sagaal iyo soddon inay tahay sidaa iminka sheegay kama huwa waadix tambiih qad yakuuna hunaak waxaa la arkay inuu halkaayay aksar min jaamica waaxida jaamica keliya wax ka badani qad la arkay yakuuna hunaaka inuu halkaa noqdo wax ka badan min jaamicati waaxida jaamico keliya wax ka badan inuu halkaa noqdo waa wax la arko oo hadda imika hal jaamico keliya aynu samaynayno in laba jaamico saddex jaamico afar jaamico in loo baahdo waa laga yaabaa in la arko wadaalika kaasuna wuxuu ku iman karaa xiina waktigii yamuutu shaksun ruuxuu dhinto uma dabadeetana yamuutu thaanin mid labaad uu dhinto wa thaalisun wa raabicun wa khaamisun intaa kolba kii la arkaa uu dhinto qabla alqismana ay dhintaan intaan xoolihii la qaybin fa xiina idin waktigaa nasluku waxaynu raacannaa nafta dariiqa isla dariiqadii allatii taasoo salakanaha aynu u marnay fii camaliyati almunaasakha sidan iminkayn munaasakhada uga soo shaqaynaynay markaynu ka shaqaynaynay ayuunbaa looga shaqaynayaa haddii meyd saddexaad iyo mid afraad iyo mid shanaad dhintaana saas baa looga shaqaynayaa laakiin fa najcalu waxaanu ka yeelanaa atasxiixu thaani aslu masalaha labaad waxaanu ka dhiganaa maqaam alawal masaladii koowaad oo kaleaynu ka dhigana haddii saddex ruux dhinteen tusaale ahaan jaamacadaa u dambaysa ee labada hore loo sameeyey ayuuman masaladii koowaad ka dhigaya wa haalid ka saddexaadna maqaamun thaani maqaamkii ka labaad baan joojinaya tusaalehaad ku garan doontaa wanukamilu alcadad tirada saasaynu usii dhammaystiranaa xataa nihaayati almowta ilaa dadka dhintaynu dhammaystirano saas maynu u wadanaa jaamacada horun baan ka dhigayaa uun asul masalii koowaad ka ku xigana waxaan ka dhigayaa un kii labaad oo kale ayuun baan ka dhigayaa wa yusamaa waxaa lagu magacaabaa alxaasil waxay ka soo baxaa halkaa aljaamica athaaniya jaamacadii labaad baa la odhanayaa dabeed ilan jaamacadii hore waynaka ka dhignay masalatu luulay oo kale waljaamica thaalisa ayaa lagu magacaabaya wahaakada saawad kamaa fi suura alaatiya tusaaleynu ka bixinanaa cala aljaamica athaaniya wathaalisa warjaamica labaad iyo ti saddexaadba waynu samayno ruux baa geeriyooday wuxuu ka tegey sawj ukhtali uma ya cam shaqiiqa intaasu ka tegey sawjkiiba haddana dhintay wuxuu ka tegey binto bintal ibno aabihii iyo hooyadii bintadan dambe ayaa geeriyootay waxayana ka tagtay ayeydeed laba ukhto oo shaqaa'iqa haweyn la oom intaasi ka tag wal marka u horeysa maydka u horeeya aan dhaxalsiino maydka u horeeya wuxuu ka tegay sawj nis buu leeyahy ukhtada la-oomkana leedahay sudus camkana baaqiga ayuu sugayaa shaqiiqa ahay haddii wax usoo hadhaan aslu masalaheenna waa sita maxaa u nisa saddex sawjka si maxaa u sudusa waaxid waxaynu siinaynaa akh la ah maxaa soo hadhay afarta markii lix ka gooya laba camka shaqiiqaasi sawjkii markii uu dhintay isna wuxuu ka tegey inantiisii inan uu awuu yahay hooyadii aabihii inantiisu nis bay leeday bintalibnaduna sudus bay leeday labadiisa waalidna midba sudus buu qaadanayaa asal masalaheenna wuxuu noqonayaa lix maxaa u nisa saddex bintada c maxaa u sudusa waaxid bintalibnada c maxaa u sudus kale ah waaxid aabbasi suduska kalena waa ummada ayaa saddex iyo hal iyo hal iyo hal wax awla kuma dhicin masalada waayo labadaa meyd aan jaamaco wada samayno labadooda masalo ee loo kala sameeyey waxaan leenahay sideenii iska raaco meydka labaad waa sawj saddex qori buu ku leeyahay halkaa asla masalaha dambena waa lix waxaa ka dhexeeya tawaafuq baa ka dhexeeya waxaana iska tawaafuqeen thulus saddex bay labadooda u wada qaybsamayaan lix saddex u qaybi waa laba labadaa lixdaa u horraysa dul saar kuna dhufo labiyo tobankaasay jaamacadii noqotay saddexdana nasiibka sawjka masalada hore uu ku leeyeena saddexdii u qaybi waa waaxid waaxidkaasu isna waa wafqigii talaatee lixdan dul saar jirsahmi sahmi ha u noqotee qof walba wixiisa u hagaaji sawjku saddex buu ku lahaa saddex buu ku lahaa isagu waa dhintay mar hadduu dhintay saddexdiisaa labaada ku dhufo waa lix lixdaana wuu dhintay masaladiisu inuu qaybi hal weeye dul saar si sahmi ha u noqotee sidaa laftiisa waaxadkana waa lagu soo saari karaa waxaana waaxadkaas muxuu ku soo baxay saddexdan oo sahmigii sawjka ah halka iska tawaafaqayna saddexa u qaybi waa waaxad waaxadkaasu waa wafqigii talaata lixda dul saar waaxadkaasu jusu sahmi buu noqonayaa masaladaa sidaa uu ku soo baxay sidoo kale kusoo baxay waa sidee saddexdan qaado oo labadan dul saaran lixda ee ku dhufo waa lix ilaan wuu dhintay meydkii ma noola isaguiye jaamicadii waxba loo hoosgeyn maaye asli masalihiisan loo sameeyey u qaybi lix lix u qaybi waa waaxid sidaana waa lagu soo saari karaa kolba kaa doonto uktali umi qori bay ku lahayd labadaa ku dhufo waa laba labiiyo tobanka u hoosgeyn saddexdan eh, labadan qaado camka shaqiiqa laba ugu dhufo waa arbaca labayo tobanka u hoosgee masalada dambe lixdan ayaa wax ku lahaa binto saddex hal ugu dhufo saddex halkaas waxba ka bedeli maaye usoo raruun xoolii labayo toban marka loo qaybiyo waa jaamacadii koowaad laba afar saddex hal hal hal ayaa dadka warasadahay ka kala heleen bintodan dambaa geeriyootay waxay ka tagtay ayeydeed laba ukhto iyo laba ah oo liuma waayo halkanna mulaaxado kale ayaan anigu ku hayaa waxa weeyaan bintadani intanu kitaabku sheegay manuye kaley ka tagtay horta bintal ibnadani ka hoosaysaa bintal akh bay noqonaysaa oo dhexli mayso wadawilaal xaam aabbahan iyo hooyadan ka hooseeya miyaanay awowgeed bintada dhimatay iyo ayeyadeed miyaanay kale noqon lahayn waa kala noqonaya ilaan waa awowgeed oo aabbaheed dhalay waa ayeydeedoo n aabbaheed dhashay weeyaan labadaaba kitaabku masalada hore muu dhaxal masalada dambe muu dhaxal siin bal idinkuna waydi soo eegi waayo laakiin sidiisa markaynu raacno bal hadda sidaynu u fahamna uun bintada dhimaatay waxay ka tegtay ayaydeed ayaydeedaasu taa hore aynu sheegana maahee waa ayay docda hooye ka timi oo xagga hooyadeed ka timi sudus bay leedahay labadan ukhto ee shaqiiqataynka ahi ee iyada walaalaayiin iyana khalad baa ku jira halkan markii hore xaggay joogeen markii aabahood dhintay ee uu aabahood ka tegey bintada uu ka tegay maka dhimatay labadan ukhto shaqiiqataynka xaggay joogeen haggay ku maqnaayeen iyana waa khalad labaadoo meesha ku jira waa khalad saddexaad maye aabbaha jad buu noqonayaa waxba lama siin jad ummadaasu jadday noqonaysaa waxba lama siin oo xagga docda aabba ka wada yimi labada waftee shaqiiqateynkii markii hore maadaama ayna joogin imankana ma iman karaan waayo siisa u raac hulusaan bay leeyihin akhaweynna umkana hulus bay leeyihin waxaan leenahay masalu waa sita maxaa u sudusa waaxid ayeeyasi maxaa u afar labada waftee shaqiiqateynkaasi maxaa u thulusa laba akhaweyn la umka umkasi isu geed toddoba cawlantay lixda ka guula toddoba wey jaamacadii waxaan samaynayaa labaad ee dadka oo dhan wax looga qaybinayay iska ilaali haddaba saynuu samaynano jaamacadii hore maxay ahayd labiyo toban bay ahayd waxaynu ka dhigannaa inay tahay masaladii koowaad oo kale bintadan geeriyootay saddex bay ku lahayd jaamicada oynu masalidii koowaad oo kale ka dhignay saddex bay ku lahayd saddexdaa ayaa waxaynu isu eeganaa halkan masaladu u cawlantay dambe ee toddobada ah maxaa ka dhexeeya tabaayun baa ka dhexeeya saddex iyo toddoba tabaayun baa ka dhexeeya saddexda qaado todobada iska dul saar jusahma ha noqotee daa toddobadana qaado oo labiyo tobanka dul saar oo kuna dhufo ilan jaamacadii labaad baynu raadinanaaye labiyo tobankana waa jaamacadii koowaad oo aynu ka dhignay aslmasali koowaad aynu ka dhiganay todobada dul saaroo ku dhufo afar iyo siddeetanka ah ayaa jaamacadii labaada ruux walba dabeetana wixiisii ugu soo dhufo jusahmiga masalada horeyaa wax ku lahaa muktali uma labay ku lahayd jaamicadaa koowaad oo aynu ka dhignay asal masalihii koowaad waa laba toddobadaa ugu dhufo afar iyo toban afar iyo siddeetanka u hoos camku wuxuu ku lahaa afar toddoba ugu dhufo siddeed iyo labaatan bintalibno iyana qori bay ku lahayd toddoba ugu dhufo toddoba weeyaan afar iyo siddeetanka u hoosgee ab qori buu ku lahaa ummana qori bay ku lahayd toddobadaa ugu garaac midba toddoba ayay leeyihin qolada dambe u kaalay ayeeyo qori bay ku lahayd saddexdaa toddobada dul saaran ugu dhufo saddex labada ogtay shaqiiqateenkiina afar bay ku lahaayeene ugu dhufo labiyo toban akhaweynna umkuna labay ku lahaayeene iyaguna ugu dhufo lixdaa weeye xoolihii oo dhan marka laysu wada geeyo afar iyo siddeetan meelood baa loo qaybiyey dadkii warasada ahaa ruux waliba wuxuu helayaa inta hoos taalla mid afar iyo toban buu helay mid siddeed iyo labaatan buu helay midi toddoba ayuu helay midna todoba midna todoba saddex labiyo toban lix sidaa ayay kala noqonayaan misaalkaasaa ugu dambeeyey munaasakhadii haddaba lixdaa tusaale ee aynu shaxda soo gelinay dadka dhintay ama laba ha ahaadaan ama ha ka badnaadaane waa dariiqada caamka ah ee munaasakhaadka lagaga shaqeeyo weeyaan attakharuj min atarika dabarid la iska sii dabaraayo xoolihii uu meydku uu ka tegey tacriifu takharuj takhaarujku ama dabaraadu huwa waxa weeyaan an yatasaalaxa axad ulwarasa an yatasaalaxa inuu heshiis ku qaato axadulwarasa mid ka mida dadkii warasada ahaa calى an yakhruja inuu iskaga tago tarikadii iyo xoolihii meydku uu ka tegey oo isaga lasii dabaro inta kalena uu uga tago dadka warasada ah oo falaa ya'khuda oo aanu qaadan nasiibahu nasiibkiisa aanu qaadan nadiira maalin isagoo ku bedelanayo xoolo ya'khuduhu uu ka qaadanaya min atarikati tarikada aw hayriha ama kayrkeed wuxuu leeyahy sheekhu caleyh raxmatullah takhaarijku waxa weeyaan an yatasaalaxa axadulwarasa dadkii meydka dhexal joojinayey mid ka mid ah ayaa wuxuu heshiis ku qaatay oo uu dadkii warasada ahaa uu la galay calaa an yakhruja min atarika inuu xoolaha isaga laga sii dabaro oo la lasii khaarajiyo oo isagu uu iskaga tago xoolaha oo aanu la qaybsan waxba oo falaa yaakuda nasiibahu nasiibkiisa uu tarikada ku leeyey aanu ka qayb qaadan sidaana wuxuu yeelayaa nadiira maalin xoola iyadoo la siinaayo loogu bedelaayo yaakuduhu uu ka qaadanayo mina tarika ama tarikadii baa laga siinayaa aw kayriha ama kayrkeed baa laga siinayaao meelaha kalea laga sii daberayaa wa haadaa jaa-isun arrinkaasuna waa bannaan yahay sharcan sharci ahaan waa bannaan yahay inuu caynkaa uu heshiis ay ku galaan dadka warasadahi oo qofkii sii yeer mustacajala ah, ay dabaraan waa bannaanta sharci ahaan kamaa siday u bannaanayd low taraka nasiibahu hadduu ka tago nasiibkiisa bilkuliya dhammaanba libaqiyati alwarasa warasada inta kale hadduu uga tegi lahaaba oo walam yaakhud aanu qaateen shay-an shay oo min almaali xoolaha ka mida sida arrinkaasuba ugu bannaan yahay ayay tanna u bannaan tahay fa yuqaalu waxaa la odhanayaa innahu asqada xaqahu min almiiraad innahu ruuxaasi asqada waa riday xaqahu xaqi uu ku lahaa min almiiraadi dhaxalka uu ku lahaa waa ridayo markuu yidhi waan idinku iska qaybsada meesha de xoole ma yaallaane anaa malaa idin dhaamee dee iska qaybsada hadduu caynkaa yidhaahdo arrinkaasi siday ugu bannaan tahay ayay ugu bannaan tahay inay mid ka mida qofkiisii yar magaranaysaa dee arrimalehee xoolaha inta la qaybsanaya lasoo ururinaya aan sugi karahayn in lasii dabaro oo tarikadii ama laga sii bedelo wax ka mida lasii siiyo ama ay iyagu jeebkoodaba eh, ay ka sii dabaraan waqad huwiya waxaa la wariyey anna cabdiraxmaan ibnu cawf radia allaahu canhu kaana lahu arbacu sawjaatin afar haweene inuu lahaa falamaa wakhtigii tuwufiya uu geeriyooda cabdiraxmaan suulixat waxaa heshiis lala galay ixdaa sawjaatihi mid ka mid ah haweenkiisii ayaa heshiis lala galay oo qolyihii kale ay la heshiiyeen wahiya iyaduna tumaadar bint al asbaq baa la odhan jiray calaa rubci thumun ayay kula galeen oo sawjaadku xoolaha uu ka dhintay sawjku dee markii siddeed meelood loo qaybiy meelunbay isku leeyihin hadduu farac waarisa uu joogo siddeed meelood meel ahaan bay leeyihin meeshaasu sawjada keliya way lahayd labadu way lahaayeen saddexdu way wada lahaayeen afartuna waa wada leeyihin marka maanta maadaamay afar dumara ahaayeen sumunkoodii ayaa afar loogu qaybinayaa marka waa sidaas uu ka wada sheeko calaa rubcu thumun sumunkoodii afar meelood loo qaybiye meel ahaan ayaa lagu sii dabaray oo heshiis lagula galay in la sii siiyo iyada waxeeda fa ukhrijat waxaa lagu sii dabaray mi-ata alfi dirham boqol kun oo dirham saddex iyo siddeetan kun oo diinaarna waa la wariyey dariiqatu alcamal fi takaaruj sida looga shaqaynaayo takhaarujka wa idaa saalaxa hadduu heshiis ku qaato axadulwarasa mid ka mida dadkii warasada ahaa calaa shay-in macluum shay la garanaayo oo minatarika xoolihii ka mid ah oo uu yidhaahdo shaygaa ha laysii siiyo ama iyaguba ay u gartaan ay idhaahdaan markuu yidhi halay halay dabaro kaa qaado fa imaa an yatima intanunbay mid noqon kartaa fa imaa an yatima tasaaluxu inuu heshiisku ku dhammaystirmo bayna jamiici alwarasa dhammaan dadka warasada ah inay la wada galaan ruuxaas ruuxaasay yidhaahdaan aan iska sii dabarno wa imaa an yakuuna iyo inuu yahay bayna axadi alwarasa mid ka mida dadkii warasada ahaa ayuunbaa mid gooni heshiis ula galay uun aw bacdihim amba qaar ka mida oo laba saddex warasadii ka mida ayaa mid iyagii ka mida heshiis gooni ula galay intaasunba mid u noqon kartaa kow aan ku celiyo ruuxan doonaya in la sii dabaro oo la siiyo wax ka mida tarikadii laba midunbuu noqon karaa inay heshiiska la wada galeen warasadu iyo inay qaar ka midi ay la galeenuun ama mid ha ahaado ama ha ka badnaadee sidaasoo kale takhaarijku wuxuu noqonayaa xoolaha lagu sii dabarayaa wuxuu noqon karaa hayra tarika waxaan xoola ahayna wuu noqon karaa in meel kale lagaba sii dabaro xoolahana waa noqonaya waxaanuu noqon karaa waxaan uu qaatay ruuxan la sii dabaray biqadri ansibaa'ihim dhaxalka siday u kala leeyihiin waxaay sii dabareenna waa u kala yeehan karaan waana ku kala duwanaan karaan ama ha isleekaystaan ama ha kala badsadaanbe wa fi alxaalati aluulaa xaaladda hore tusaxaxu lmasala masalada ayaa la tasxiixinayaa awalan marka hore oo la dhisayaa uma dabadeetana